الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيدي وصلى الله علينا أقل الإسلام وحكاك شيخ الله مكيلنا مصبح وحنا نتعلم إن سنة في السلام meeshaan kasoo gaadna waan iska fadhiisano oo ceriga badan aan iska dayno taasi waa farinta runtii laga doonayo dadkeena muxaadarada daysiya ee akhlaaqda ay doonaya inu qaadanay akhlaaqda nebiga sala allahu calayhi wasalam warkiisa ula doonayay inay naga muuqato kullibaa waxaa la doonayay dhowr saacad waa labaco halkiisu way socotaa kulliba qarmaqay baa ku yiri jira laakiin waan eegaynaa inay hagaagto iyo in kale way dad si toosa u daawan karaan haddii kale noocasii waa lasu gaariyay oo wax kaloo nogasii baahan loo badan ma jirto sheeka sheekh mustafa cali ismaaciil caadim mawduuca uu caawi noo gelayaa waxaa weeye asiyaasa annabawiya fi diyaarati lumma hogaamintii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo siyaasadiisa xikmadda ku dheernay ee uu ummadda ku hogaaminayay sheeka ayaa mawduucu waxa uu xambaarsan yahay noo sheegi doonaa waxaa sida ii sheegay habeenna leeyihi markaa dowladdii iyo duruustii inoo socotay aynu soo gabagabayn doono insha allahu tacala bacda maqribkii markaan sheekha kusoo dhaweynaya si wanaagsan aan u dhegeysano baaraka allah fiikum wayatafakar mashkuura sheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه أن موضوعا كصاب سيسن السياسة النبوية في قيادة الأمة ورنتي موضوع عاضو بلارا laakiin walaaluhu cinwaanka saasay u dhigeen waa mowduuc markaa koobsanaya laba jaanib oo muhima janib qiyaadiya ama hogaaminta iyo aqoonta hogaaminta ku saabsan iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisii qiyaadiga ahaa iyo wasaaishii asaalibta qiyaadiga uu raacay iyo gaar ahaan mowduuca ku saabsan siyaasaddiisa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuul buu ahaa ilaahay soo diray oo muballiqa dadka gaadhsiinaya wixii rabbi u soo dhiibay mufti buu ahaa ummadda mushkilaadkeeda ka fatwooda oo uga jawaaba imaam buu ahaa dadka maamula oo madaxweyne uu hoggaamiya xaakim ama qaadi buu ahaa dadka kale xukuma kullu haadihi sifaat buu wada watay mar kastoo dhan laga eegaba sifa noocabaa soo baxaysa ama qiyaado nooca haddaynu isnaano nebi moxamed ka warramo calayhi salaatu wasalaam iyo wasaaiqda siyaasigaee laga hayo runtii waa mowduuc aada u ballaadhan walidaalik maala doctor salaax almunajid caalimkii culamada muxaqiqiinta raggii ugu waaweynaa ka mid ahaa mukhaaaat makhtuuطaadkii aljaamic alcarabiya mas-uul ka ahaan jiray kitaab buu leey la yidhaahdo mucjam maa ullifa can rasuuli اllahi biاlcarabiya waa kitaab uu ka qoray wixii nebi maxamed af carabiga lagaga qoray laba kun iyo afar boqol iyo koob iyo sagaashan kitaab buu soo guurinaya markaa oo nebi maxamed ka warramaya luqa alcarabiya oo qura caalimkii reer bariga ahaa ee sulaymaan inadawi isaguna luqada urduuga ah waa af hadda laba boqoloo sano waxaan ka badnayn wax lagu qorayay kun kitaab buu soo guurinayaa nebi maxamed oo lagaga qoray afka urduuga ah yacnii labadaa luqo qura ayaa wixii nebi moxamed laga qoray saddex kun iyo shan boqol oo kitaab ku dhadhowyiin marka laga yimaado luqaadkii kale muslimiintu ay lahaayeen iyo luqaadka kale caalamigaaba ama luqadii turkida oo shan boqol oo sannadood khilaafadii islaamiga ayd hogaaminaysay ama luqadii bersheniski iyo dadkan kale muslimiinta ay ku hadli jireen ama luqaadka caalamiga ah markaad ka timaaddo yacnii haddii luga alcarabiya quri laba kun iyo badh wax ku dhodhow kitaabo nebi maxamed ka warramaya ay jiraan maadaa na'khud wamaada nadar maxaynu ka qaadanaa maxayse ka tagnaa masalan caalimka muslimkaa ee qoray kitaabkan la yidhaahdo alwathaa'iq asiyaasiya lilcahdi الnabowi wاlkhilaafa الraashida moxamed wuxuu soo guurinayaa saddex boqol iyo toddoba iyo toddobaatan wasiiqo oo nebiga cahdigiisii la qoray oo ah wixii uu nebigu heshiisu ciduu la galay waraaq uu cid u diray waxuu ka warramay oo noociyaadka ku saabsisan waxay idhaahdaan casri markaad daraaseynayso qadaayaadkiisa siyaasiga iyo waxaasi waxa ugu muhiimsan ee laga dhex daraaseeyaa waa wasaa'iqda waa qoraallada la qoray ee wakhtigaa la qoray caalimkaasi muslimkii wuxuu soo guurinayaa markaasi sagaal qoraal oo qabla alhijra ah iyo saddex qoraal oo bacda alhijra yacni waa saddex boqol oo cahdigii nebiga la qoray calayhi salaatu wasalaam siduu isagu u dhigayo idan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sifadiisa in laga warramaa waliba qiyaadadiisa siyaasigii wax fudud maaha markay noqoto siyaasaadkii uu isticmaalayna waxay ku tilmaameen inuu yahay waa akbar qaa'id naajix carafahu taariikh bay yidhaahdaa bimaqaayiis alculuum alqiyaadiya marka lagu eego maqaayiista alculuum alidaariya almucaasira lagu qiimeeyo bay yidhaahdaan waa qaa-id taariikhdu waxay hayso hoggaamiyihii ugu guulsha badnaa bay ku tilmaamaan waxaa lagu tilmaamaa siyaasaadku isticmaalay cahdigiisii markaasi inay tahay anjax siyaasa oo fii zaman qiyaasi dhacda wakti yar oo kooban waayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummad dhisan intuu u yimi ma hoggaamin siyaasiyiintu inta badan dowlad dhisan ama meel jirta ayaa loo dhiibay hoggaamiyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay ummadda tan wuxuu ka bilaabay litundira qowman maa undira aabaa'uhum duul iyaga daayaaan aabbayaashood loo digin buu u yimi dabeetana wuxuu gaadhsiiyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas siyaasadda labadaa udhaxaysaa bay leeyihin waa wakti wax wakti badan u baahan walidalika waxaa lagu tilmaamaa labaatan sano wax cagacagaynaya ayuu wuxuu ka guulaystay caqabaadkii ka hor yimi dhammaantood bay idhaahdaan hadday tahay mushrikiinta iyo gaaladii la dagaalamaysay hadday tahay munaafiqiintii iyo dadkii mu'aamaraadka u dhisay ee inay joojiyaan dhaqdhaqaaqiisa iyo xarakadiisa ku talagalay hadday tahay yuhuudda iyo dadkii ishaacaadka iyo brobagandhada iyo akaadiibta ku hayay iyo mu'aamaraadka iyo khataraha tirada badan leh iyo seef ay kula dagaalamaanba hadday tahay qabaa'ishii ishii carbeed ee intihaaziyiinta ahayd ee acraabta ahayd iyagu qutaacu turuq ahaa ee waxboobayey waxaa la yidhahdaa waxaasoo dhan zaman qiyaasiyuu kaga guulaystay waxaa kaloo la tilmaamaa qiyaadisi siyaasigii waxay abuurtay umma laga beddelaya caqiidaday haysatay oo inta shirki laga kaxeeyo tawxiid la gaadhsiinayo akhlaaqiyaadka ugu habboon lagu tababaray oo markaa ummad aan ummaddii hore ahayn laga dhigay waxay tilmaamaan wuxuu ku guulaystay nebi maxamed siyaasaadkiisii calayhi salaatu wasalaam aafaat aada u waaweyn oo akhlaaqiyo caalamka ka jiray sida kala qaybsanaanta khamriga maysarka iyo qamaarka zinada iyo boqolaal shar oo kale inuu ka guulaysto walidaalik haddaynu soo qaadano maalan encycolobidiyahan ingiriiska ee britaaniyanka la yidhaahdo daa'irat almacaarif albraytaaniya ayaa waxay leeyihiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yimid dacwo cusub oo ah dacwat lislaam rasuulkaasi bay yidhaahdeen waa ciddii ugu nasiibka badnayd ama ugu xoogga badnayd shakhsiyad diiniyo taariikhdu ay garanayso guulaysata labaatan sano gudahood oo noloshiisa ka mid ah ayuu wuxuu ku guulaystay bay idhaahdeen inuu hirgeliyo waxay ku guulaysan waayeen juhuudi اlmuslixiina min alyahuudi wالnasaara raqma sulطa zamaniya alatii kaanat tusaanidu haaulaa waxay ku guulaysan waayeen bay leeyihin muslixiintii yuhuudiya kristanba ahaa iyagoo sulطo dheer oo dowladnimo ah haystay waragma annahu kana amaama arasuuli turaahu ajyaalin min alwathaniya walkhuraafa waاljahli wاlbiga'i wاlriba wاlqamaari wamucaaqarati اlkhamr wadihaadi الضucafaa wاlxuruub اlkahiira bayna alghabaa'il waa daa'ira almacarif albriطaaniya baa ku tilmaamaysa inuu yahay shay qiyaasiya wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku guulaystay yacni nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siyaasaadkiisii waxay keeneen markaas inuu noqdo ummad litundira maa undi litundira qowman maa undira aabaa'ahum duul ku sugan inuu u digo duul aan aabbayaashoodba loo digin uu gaadhsiiyo inay noqdaan khayra ummatin ukhrijat linnaas zamankuna uu yahay zaman qiyaasiyo aada u yar waa wax aada u cajiiba baa la leeyahay haddaba waxaa mucjisada lagu tilmaamaya inaynu leyla waaxida ka tilmaamno oo wax ka sheegnaa waa adagtay laakiin waxaan isku dayayaa labada jaanib inaan jaanibba wax ka tilmaamo jaanibka qiyaadiga ah ee qiyaadadiisii rasmiga ahayda iyo siyaasaadkii uu raacay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maadaama mawduucuu yahay asiyaasa الnabawiya fii qiyaadati اlumma haddii aan ku horayno jaanibka nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam qiyaadanimadiisa waayo waxay yidhaahdaan ninka qoray kitaabkan la yidhahdo tatawur alfikr siyaasi eh, george spine ayaa wuxuu leeyahy ummad haddaad rabto inaad ogaato waxaad isku daydaa inaad baadhid an tacrifa qaa'idaha wa malaamixi siyaasiya walcaqliya inaad qaa'idkii hogaamiyey ogaatid buu leeyay sifaadkiisii siyaasiga ah iyo kuwii caqliga ahaayee u lahaaba umam dhan baa ku halaagsamay buu yidhi xadiidka galay qaado xun daraaddeed umam dhan baa guulaystay qaado fiican daraaddeed marka aan ka warramayo qiyaadada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ama hoggaankii uu nebi moxamed hayay waxaan isku dayayaa inaan saddexdii kun iyo shantii boqole kitaabe aan idiin sheegay bay dhaafo labada kun iyo shanta boqol waxa ku dhodhowe luqa alcarabiya ku qoran iyo kunka urduuga ku qoran qoranba inaan dhaafo oo u gudbo bal gaalada iyo waxay qortay ama luqaadka kale waxay qoreen waayo wakhtigan hadda ah leadershipka waxaana yidhaahdaan waa culuum sideeda u taagan oo maqaayiisi leh wax lagu qiyaaso haddiiba aynu qaadana aragtida sheegaysa artku inuu cilmi yahay waxaan soo qaadanaynaa laba nin ama laba daraasadood aan idhaahdo oo la qoray daraasa maqaayiis caamay ku saabsiisan tahay aynu leenahay bal aan ku egno qiyaadadii nebi moxamed daraasana nebigay gaar u tahay calayhi salaatu wasalaam labada daraase aan tilmaamayno mid waxaa qoray professorka caanka ee la yidhaahdo jonadir jonadir waa cilmiga leadershipka aqoon-yahanada ugu waaweynee dunidu ay ka martido aqoon-yahan qura maahe waa mudarib yacni maanta way ka tageen aqoontii in cilmiyan un loo daraaseeyo ee tadriib waa tababare wuxuu tababaraa leadershipka waxay dhaaheen tababarkiisa waxaa ka baxay in ka badan lix in ka badan hal milyan oo mudiiriinta caalamka ka mid ah yani hogaamiyeyaasha caalamka shirikaadka dhaqaaliya waxa kan iyo shaqaalaha leaderska loo yaqaano hal milyan dad ka badan buu keligii tababaray bay idhaahdaan duu tababaro u waa nin brofessor ahaan jiray e, jaamacadda ingiriiska ugu caansanayd ee militariga sunhurst kadibna cilmigan leadershipka la yidhahdo facult gaar oo loo sameeyey jaamacad kale oo waddanka ingiriis ku taala jaamacatu sari la yidhaahdo ayaa looga dhigay ustaad fii hada alkursiyi inuu brofesor ka noqdo kadibna waxaa loo qaatay inuu ururkan united nationka la yidhaahdo liidariskooda uu noqdo ninka tababara jaamacadda ay ku leeyihiin torina meeshaan la yidhahdo ee talyaaniga ka mid ah waa ustaadka loo doortay inuu noqdo tababare yacnii erayada tan uma jeeda inaan ninkan ammaano ee waxaan u jeedaa inuu yahay fannigan aan rabo inaan wax ka istidlaalo midharhka faraha lagaga fiiqo dunida inuu ka mid yahay inuu maqaayistooda cilmigaa uu yahay rajul hogaamiyaashooda ugu waaweyn ka mid ah haddaad website-kiisa gasha wuxuu qoray conton book in ka mid ah oo dhammaantood ku saabsan bay idhaaheen leadership hogaamin conton book ayuu leeyahay buuggiisa ugu caansan ee ugu dambeeyey markaas waxaa la yidhahdaa qiyaadatu moxamed calayhi salaatu wasalaam waa gaal isagu muslim aha waana nin gaboobay nineteen buu dhashaan filaya waa nin hadda eh, siddeetanka cagacagaynaya wuxuu qoray buug uu u bixiyey qiyaadatu moxamed calayhi salaatu wasalaam buuggaas waxay u doorteen institute-ka uu ingiriisku leeyahe la yidhaahdo almachad albriطani lilidaara british chartered institute of management waxay buuggiisaa u doorteen inuu yahay afdal boog laga qoro culuum alidaara laba kun iyo koob iyo tobankii buuggaa lagaga warramayo nebi maxamed iyo qiyaadadiisii inuu yahay caalamka wixii buug la qoray laba kun iyo koob iyo tobankii buugga ugu fiican baa jaa-isada uu ku qaatay duqakani muxuu ka warramayaa dad badan baa ka qoray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii caskariga ahayd qiyaadadiisii siyaasiga ahayd qiyaada laakiin waxaan rabaa inaan soo qaato nimay iyagu qiimaynayaan marka cilmigan la joogo aqoontanna takhasuska ugu mudan ku leh isla markaana aan muslim ahayn oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yani ninka muslimkii marka wax ka qoro waxa laga yaaba inuu leeyahay waa nebigiisi iyo waa rasuulkiisi iyo dee iimaankuu rumaysan yahay daraaddeed bu wax uga qoray laakiin ninkani waa mujarad nin eegaya aqoonta loo yaqaano leadershipku ama qiyaadadu ama hogaaminta halkuu nebi maxamed ka joogay calayhi salaatu wasalaam weedhaha caanka u ninkani leeyahy markaa waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay qiyaadadu ma aha aqoon milatariga ka timi reer galbeedka iyo reer galbeedka ee waa aqoon muslimka ka timiyo ay dayaceen inaguna caalamlislaam waxaaba laga yaaba in laisku hayo nebigu qiyaado siyaasiya ma aha islaamku siyaase ma leeyi ay muran ka taagan yihin isna wuxuu leeyahay gaalka kani aqoontani galbeedka kama imane xaggan bay ka timi su-aala baa weydiiyeen ninkan yani fanigan takhasusku ku leeyahay daraaddeed jaina oo aan reer galbeedka inta badan ictiraafin baa waxay siisay doctora fakhriya lihada shan waa professor caalamiya marka baabka laga eego su-aalaha baa la weydiiyey maxaad u qortay kitaabkan ku saabsan qiyadatu moxamed wuxuu leeyahay waxaan aada iyo aada mundahish uga ahay waxaan aada ula yaabanahay buu le uga cajabsanahay inaanu oolin buu leeyahay kitaab ka warramaya qiyaadadii moxamed iyo mahaaraadkiisa qiyaadiga ah dunida reer galbeedka o dhan iyo meesha tan waxaan u arkaa buu leeyay maadaama aan ahay buu leeyahy united nation iyo dunida organizationku isugu yimi qiyaadadiisa nin tababara maadaama aan ahay leadershipka dunida ku nool hal milyan oo qof wax ka tiro badan le nin tababaray waxaan raadiceeyey buu yidhi alqaa'id اlmithaali waa maxay qaa'idka mithaaliga ee bini aadamku uu u baahan yahay inuu ku dayda waa kuma dabeetana waxaa ii soo baxday buu leeyay inuu yahay qiyaadatu moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ma kaana yuumin ma rumaysna inuu nebi maxamed nebi yahay laakiin aragtidiisii caadiga ahayd markuu ku eegaybu wuxuu u arkaa inuu sida tan yahay walidalika ayuha alikhwa ninkani sifaat buu adeegsanayaa waxaa ka mid ah sifatu raaci wuxuu leeyahy qiyaadada mu'ahirka ah waxaa lagu gartaa inay leedahay sifada ah raaci nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam xadiidkiisi muxuu ahaa kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi wa hada rajul wuxuu tilmaamaya sifaadka qaa'idka muuqda lagu garto waxaa ka mid ah inuu raaci yahay buu leeyay raacinimada maxaan uga jeedaa buu leeyay wuxuu yidhi nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam sifaad shaksiyo tiro badan buu lahaa waa mutawaadic waa shujaac waa geesi waa kuwaa intuu sheeg sheegaybu wuxuu yidhi laakiin raacinimadu waxay sheegaysaa buu yidhi qofka xoolaha raaca waxa uu ku dadaalaa inuu xoolihiisa meel fiican geeyo haddana xabad xabad ula socdo tii darxumaysan tii liidata tii gaabinaysa tii caynkana gaar mid walba uu gaar ula socdo guud ahaanna u ilaaliyo wuxuu isdhinac dhigayaa markaa sifada raaciga jayidkaa looga baahayay ninka xoola raaca nebi moxamedna wuxuu leeya alayh salaatu wasalaam nebi ma jiro ilaa iyo maxay adhiguu raacay soo ma ahayn xadiidkii nebigu alayh salaatu wasalaam oo adna maad raacday markay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi reer maka baan ugu raaci jiray maxay xooga yar ninkani wuxuu isdhinac dhigayaa raaciga jayidkaa iyo sifaadku nebi moxamed lah alayhi salaatu wasalaam waxa kale uu yidhi sifaadka muuqda ee nebi maxamed ka muuqda waxaa ka mida buu leeyahy ee qaa'idka looga baahayay waa mihaalun yuqtadaa bihi buu yidhi ma aha qof dadka waxu sheego khudbadeeyo oo warrama ee waa mihaal lagu dayan karo ma aha buu leeyahay cid guruur iyo ihaana dadka uu ihaaneeye waxaasi kama muuqdaan laakiin waa mihaalun yuqtadaa bihi si kale haddaanu tilmaamo buu leeyahy diiwaaniyadiisu luqadan casrigaabuu ah ku hadlaya diiwaanku waa meeshan madaxdu fadhiisatee loogu yimaado diiwaankiisu buu yidhi maftuux buu likulli naas u ahaa dabeetana can ariiqi اlqudwa ayuu dadka ku tababaray buu tilmaamaya waxa uu tilmaamayaa qadiyo labaad oo uu leeyahay alru'ya watawjiih wuxuu lahaa aragti dheer fishan iyo hoggaamin ama jihaynu dadka waxa uu arkayo uu jihaynayo waxa uu odhanayaa jonadir guulaysiga uu guulaysto qaa'id ama ummadi ay guulaysto in badani waxay ku xidhan tahay qiyaadada iyo sifaadka ay leedahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay sifaatkii qaa'id looga baahnaayoo dhan ayuu leeyahay waa buug koobanoo boqol iyo dhowr iyo toban beija ciddii rabtaa waa akhri kartaa qadiyada labaad soo qaadanaya waxay tahay ee qiyaadadii nebiga calayhi salaatu wasalaam siyaasigaa markaan ka warramayo odaygani ingiriis buu ahaa waxaa jira laba nin oo maraykan ah oo mid waxaa la idhaahdaa james m cosis midna waxaa la yidhahdaa barry z posner posner iyo cusis waa laba ninoo midna dhiin jaamacadeed yahay midna shirkaadka wax tadriibiya mid ka mida u haysto waxay leeyihiin boog research based ah buggoodaasi wuxuu ka mid yahay bugaagta dunida ugu caansan waxay ku tilmaamaan laba milyan oo kobi in la iibiyey isagoo buug haddana field takhasusa ka warramaya yani bugaagta sheekooyinka iyo waxaas had iyo goor sida ta noqda laakiin buug dadka akrinaya ay yihiin cayino go-an dadkao dhamme aanu akrinay liaderska iyo waxaasin ku saabsan in laba milyan laga iibsadaa wax fudud maaha waxay idhahdaan waa research ay wadeen marka lasoo soo gaadho edishonkiisa sanaad soddon sannadood bay researchkan wadeen marka hore nineteen eighty two bay bilaabeen researchkooda nineteen eighty seven ayay edishankii koowaad ama fershankii koowaad ee buugga dabacadii koowaad ay soo saareen dabacadda shanaadna waxay soo baxday laba kun iyo labayo tobanka hadda ah waxay nimanka kani buuggooda ku bilaabeen buuggoodu maaha waxay buugnimo u qoreen marka hore waa field research bay yidhaahdaan waa baadhitaan cilmi baadhis qaaraadka dunidao dhan ay ka sameeyeen bini aadamka oo dhan ay isku dayeen inay waraystaan weliba noociyaadka bini aadamka ee hogaamiye waxoo dhan iyo dadweynaha caadigaa ah su aalo ay weydiinayaan ah, qaa'idka aad rabtaan muxuu yahay waa mid sifaadkee leh waa mid maxay lagu yaqaano waxay leeyihiin waxaanu raadacaynay su-aasha odhanaysaa what people did when they were at their personal best leading others in leading others bini aadamku muxuu sameeyaa marka uu hoggaaminta ugu fiican joogo waa markuu maxay sameeyo buggooda tan bugaag badan bay leeyihiin oo noocan ku saabsan laakiin buggooda kan waxay kaloo leeyihiin tuul ay qiyaaska ku sameeyaan oo la idhaahaa l p i leadership practices inventory baa la idhahdaa l p i ku waxa weeyaan waa wax suluuga qaa'idka ay ku talagaleen in lagu qiimeeyo lagu qiyaasi karo marka laga warramayo qadiyat اlqiyaada hoggaaminta aragtiyo kala gedisan oo badan baa dunida ka jira qiyaadada horta waa wax saddex wax ka kooban ama afar wax waa awoodda uu hoggaamiye ku kaxayn karo shacab hadaf mucayana uu ku geeya bay yidhahdaan alqudra calaa taxriiki alatbaaci naxw alhadaf bay ku sheegaan laakiin awooddaasi ma awood fitriyaba ma wax loo dhashaba hogaaminimadu mise waa wax la baran karo waa su-aal tiro badan aanan rabin inaan idinku mashquuliyo qolada tani waa qolada aragtiyaha ku tegay bay ka mid yihiin inay practices tahay yani inay suluuk tahay la baran karo yani in dadka laga dhigi karo qaado inay u baahan yihin in loo tadriibiyo aragtiyaa bay ku tageen nimanka kan l b i gooda saddex milyan oo qof bay ku baadheen waxay yidhahdaan sanad kasta hafa milyan ama toddoba boqol iyo konton resbond baa nugu soo noqda qoladan iyagana uma socdo inaan buuggooda xaysiyo anu gaalada xaysiiskeedaba ma jecliy laakiin waxaan u socdaa in aan tilmaamo maqaayiis bay ka tageen inta badan aada loo tixgeliyo oo qaa'idka dhabka ah lagu qiimeeyo waa maqaayiis fududoo shan ah shan qodob bay leeyihin qaa'idka laga helaa waa liidarka dunidu ay raadcaynayso waxaan rabaa un inaan idin idhaahdo markaa shantan qodoba laysku waafaqsan sida xooggan loo tilmaamay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisu xaggay ka taagnayd masaa'il basiida marka shantooda qodob iyo qodobo badan oo kaleba nebi moxamed alayh isalaatu wasalaam qaa'id fad buu ahaa waxaan masaladan usii tarkiizinaya waxa weeyaan siyaasaadka hadday waayaan qaa'id ama hoggaamiye dadka ku horseeda hadday waayaan siyaasaad buu ku qoran waxba ma taraan markaa yacni siyaasaadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kitaabka iyo sunnada ku jiraan lakiin waxaa la leeyayo la raadacaynaya waxa weeyaan siyaasigii rasmiga ahaa ee siyaasaadkuu nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam ummadda ku hogaamin lahaa ninkaa cidda aan sifaadkan qiyaadigaa wadan ama mumaarasaadkan aan idhaahno dhaqan hogaamiyeedkan aan wadanini hadduu kitaab iyo sunno xambaaro waa laga yaabaa inuu dad badan god ka tuuraba waayo waxaanu wadanin asaaliibtii rasmiga ahayd ee dadka lagu hogaamin karayay walidalika waxay ku tilmaamaan shan qodob bay sheegaan shantaa qodob waxay yidhahdeen waa mumaarasa mumaarasa yacni waa bractis waa dhaqan wuxuu hadduu dhaqan waa behavior waa wax la baran karo waa dhaqan la baran karo bay leeyiin qof kastoo bartaa uu qaa'id noqon karo dhanka kale marka loo eego dhaqankan ka sokow waa jiraan sifaat shaksiga qaa'idkaa ah laga rabo hogaamiyaha rasmigii sifaad gaaroo laga rabo iyagu saddex shay bay yidhaahdaan asal bay u tahay oo waxay idhaahdaan waa honesty iyo competence iyo forward looking honesty waa alamana almistaaqiya competencekuna waa alkafaa'a waa inay u leeyahay qofku ammaano iyo ka run sheeg waxaan ka run sheegayo inuu leeyahay kafaa'a howlkarnimo oo howlkar shaqadan ku iyo uu garanayo iyo nin mustaqbalka arki kara inuu yahay waxay yidhahdaan dhaatadooda waxaa ka mid a ah su-aalaadkaanu dadka weydiinay bay leeyihin waktigaa tirada badan le ay cilmi baadhista wadeen dadka waxay weydiiyeen qaa'idkaa ugu jeceshihiin waa maxay shanta sifa ee ugu weyn ee qaa'id aa ka rabtaan hogaamiya inuu yeesho iyaga agtooda xisaa'iyaadkoodii two thousand sevenkii two eighty sevenkii iyo two thousand sevenkii xisaa'iyaad bay isdhinac dhigeen two thousand two alifkana mid kale leeyihiin waxay leeyihiin basharku qaa'idka hogaaminaya waxa ugu weyn ay marka hore ka rabaan waa misdaaqiyada waa honesty waa ka runsheeg inuu daacad yahay waa daacadnimo shayga labaadee dadku ay ka rabaan waxa weeyaan qof fishan leh aragti qof leh oo mustaqbalka arki kara inuu yahay shayga saddexaadee laga rabaa bay dhahaan waa inspiring taxfiis ilhaam qof dadka guubaabin karoo wadi karoo meeshan loo wado u kaxayn kara qodobka afraad ay sheegeen waxa weeyaan waa competence ama kafaa'a waa karti aqoomeed ou shayga u leeyay qodobka ugu dambeeya ay sheegeen waa intelligent waa su-aalahay dadka caadiga a ah weydiiyeen mudiirada dadka maamulayaasha shirikadkan waaweyn ee caalamigaa ah maamula kun iyo shan boqol oo maamula bay interview ka qaadeen dabeetana waxay weydiiyeen waa maxay sifaadka qaa'idka ka rabtaa hogaamiyaha fiican maxaa u taqaanay laba boqol iyo shan iyo la wax tiro badan bay sheegeen waxay idhaahdeen aan si kale u dhigno sifaat bay iyagu u taxeen markii hore iyagaa la lahaa sifaadka sheega marka kan sifaad bay u taxeen waxay dhahaan sifaadkaasi teeba agtiinna ugu muhiimsan oo qaa'idka laga rabaa ummad qaa'idkeed inuu yeesho waxay ku jawaabeen waxa weeyaan waa honest almisdaaqiya ama se haddaan buug labaadoo iyagu leeyihin soo tilmaamo buggooda kale waxaa la yidhaha credibility how leaders gain and lost it why people demand it ayaa buugga cinwaankiisa la ydhaha credibility misdaaqiyada madaxdu siday u heshaa siday se u lumiyaan maxayse dadku u doonayaan inay madaxdu daacad noqdaan bay isweydiinayeen bugoodan edishankiisii two thousand three-ga markay ka warramayaan labadoodani waxay leeyihiin waxa ugu weyn sifada ugu weyn bay yidhaahdeen ee liader laga rabaa hadda luqadooda aan idinku sheego waxay dhaheen waa truth telling and trustworthy labadaa eray af carabi marka ku idhaahda waa wada garanaysaan waxaa odhanaysaa waa magacii nebi maxamed waa asaadiqu lamiin bay idhahdeen nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam maxay carabi u taqaanay intaan risaaladaba lagu soo dejin inuu yahay maxay asaadiqu alamin kun iyo shantoodii boqole mudiir waxay u bateen ama nimankani buugga dhan ay qoreen ay leeyihin credibilityga misdaaqyada lagu rumeeyo qaa'idku waxa weeyaan bay leeyihin inuu noqdo aلsaadiq ilamin idan qiyaadada caynkaasi iyuu nebi moxamed lah calayhi الsalaatu wasalaam kullu sifaat maanta cilmi baadhistooda ay isugu geeyeen waxaad moodaa inay yihiin erayo nusuustii axaadiista ahayd si cad u tilmaamayso laakiin dadka haddaan nusuusta axaadiista a tilmaamo waxaa laga yaabaa in laydin yidhaahdo baxi cilmiya maaha iyo aqoonta dunidu hadda may gaadhin iyo waar waxay qoreen oo dham intamay kusoo ururtay dhowr xadiioo nabiga alayh salaatu wasalaam aan idiin sheego ayay qoladani soddon sannadood baanu wax baadhaynay bay leeyihin soddonkii sannadood ee wax la baadhayay waxay keentay maxay in la yidhaahdo waa asaadiqulamiin qaa'idka dhabkaee loo baahan yahay ama waxay keentay shanta mumaarase ay sheegayaan baan rabaa inaan idiin sheego shan dhaqan ninka laga helaa bay leeyiin waa qaa'id naajixa guulaysanaya dhaqanka koowaad bay yidhaahdeen waxay ku tilmaamaan inay yidhahdaan model the way ama luga alcarabiya waxay ku tarjumaan kun namuudajan bay yidhahdaan model the waygu waa maxay waxay yidhahdeen ninka qaa'idka ahi dhaqankiisa ayaa ka cod dheer bay yidhaahdeen ereygiisa waa iyagu siday u dhigaan dhaqankiisa ayaa ka cod dheer maxay ereygiisa ama waxay yidhaahdaa if you don't believe in the messenger you won't believe the message haddaanad qofka risaaladda sida rumaysnayn risaaladiisa rumayn maysid bay yidhahdaan si kale markaynu u dhigno waxay yidhaahdaan laba shay waa qofkani lahaadaa bay yidhaahdaan dhaqana dhaqankooda koowaad waa maxay clarify values iyo sadde example bay idhahdaan qiyam waa inuu ninkani sidaa qiyamku waa maxay mabaadi akhlaaqiya oo dhaqan oo la rabo dadku inay qaataan oo uu dadka u sharxay oo uu caddeeyey waa inay jiraan mabaadi'da daacadnimada leh misdaaqyada leh runsheega leh waxqabadka leh itqaanka leh yacni values waa inuu leeyahay nebi moxamedna muxuu leeyay alayh الsalaatu wasalaam inamaa bucistu liutamima maxay makaarim alakhlaaq valuegaaba lay soo diray inaan dhammaystira buu leeyay nebi moxamed alayh الsalaatu wasalaam kooda labaadna waxay idhaahdeen waa sadda example waxan waa inaanu afka ka odhane waa inuu isagu tusaale yahay saxaabadu maxay odhan jireen isagaa noogu daaq badnaa bay dhahaan nebigu geesinimo markay tahay isagaa noogu geesinaa dagaalku markuu adkaado isagaanu ku gaban jirnay caqli marka te isagaa u caqliba yacni waa inay qudwa ilaahay qur-aanka muxuu ku leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana liman kana yarju llaha walyowma alaakhir iyagu waxay leeyihiin dhaqanka koowaad ee qaa'id laga rabaa qaa'idka naajixe umad hogaamin karaa waa inuu noqdaa bay leeyihin modal da way ama waa inaad qofka rumaysataa wuxuu sheegaya intaanad rumaysanin qofka haddaanad uhaysanin inuu yahay qofkii loo baahnaa qof aan ka run sheegayn wuxuu wado ma soconayo markaa waxay idhahdaan qaanuunka kani waxa weeyaan messengerka in la rumaysto intaan messajkiisa la rumaysan qaanuunkiisa labaadna waxa weeyaan bay dhaahdeen waxaad dadka u sheegayso adigu samay intaana iyagu samaynin qaanuunkani wuxuu faa'iideynayaa bay leeyihin in is-aqbalaad iyo kalada daaca inay timaaddo inuu yimaado bay leeyihin team wada shaqayn bulshadu ay wada socoto iyo isku xidhnaan ay bulshadu isku xidhnaato nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu leenahay qiyam iyo akhlaaqiyad buu saxaabada baray siyaasi lagu hogaamiyo markaan mawduuca qaybtiisa kale ka warramayaa baan tilmaami doonaa hadday tahay qiimatu wafaa'i bilcuhuud hadday tahay qiimatu sidq hadday tahay qiimatu likhlaas hadday tahay qiyamka tirada badan le qur-aanku uu ka warramayo qodobkooda labaada iyagu tilmaameen waxa weeyaan inspire shared vision alhim ru'ya mushtaraka qofka liidarkii bay yidhaahdaan waa inuu mustaqbalka arki karaa gomadiisun qof ay u muuqato waxa markaa jooga un ka fakera inaanu noqonin ilaahayna subxaanah wa tacaala qur-aanka muslimiinta muxuu ugu tilmaamaya ilaahiyada kuwa kale ha ka caayina baa ilaahay yidhi maxay fa yasubu llaha cadwan bigayri cilm yani waxaa la rabaa ma'aalka afcaasha inuu arko mustaqbalka inuu qofku arki karo fishan inuu yeelan karo mustaqbalku muxuu noqon karaa inuu odors inuu odorosi karo horaynu uga warranay masale ku taabsan odoroska mustaqbalka islaamiga iyo sida loo arko rukunka labaad masaladani waxa weeyaan bay idhahdeen in least others ru'yada inay dadku kula wadaagaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu waxay ahaayeen dad ku aragtiya oo la socda oo la mid ah marka loo eego aragtida iyo goolka la raadicaynayo qodobkooda saddexaad waxaan rabaa inaan qoladan warkooda ka baxo soo koobo qodobkooda saddexaad waxay ku tilmaameen qaa'id kastoo laga helo sifada ah challenge the process bay idhaahdaan ama liaderka successfulka ahi guulaystay waxa weeyaan bay leeyihin liaderka opportunitiska ama furaska furaska baadi doona isla markaana muqaamaraad iyo mukhaataraad samayn kara ereykan haddaan si kala u dhiga waxa weeyaan qof meeshuun iska jooga maaha waa qof isku dayaya furas siduu u heli lahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xagga dambe markaan ka warramayaan ka warrami doonaaye ibnu hishaam fii siiratihi wuxuu tilmaamayaa yacni siduu nebigu fursad uu raadinayay dowladd islaamiya si uu u dhiso shan iyo toban qabiil inuu qabiil kasta u tegay isagoo u bandhigaya inay qaataan dacwaddiisa ay aqbalaan fursa buu raadinayay markay isdhagatirtay qurayshi inuu heli karo jaanis kale iyo meel kale uu diin ka faafin karo daa'if buu u tegay ilaa aakhirkii ay aqbaleen maxay reer madiina oo uu labadii caqdi la galay bayc alcaqaba aluula iyo bayc alcaqaba athaaniya waxaan leenahay kulla alfuras buu raadinayay waxay kaloo yidhaahdaan qodobka labaad ee masaladan ay wadataa waxa weeyaan bay yidhahdeen experiment and task risks oo macnaheedu yahay ninka idaariga iyo qofka caadigii inta badan xisaabaadkiisu ma aqbalo nooc min almuqaamara muxaadaro horaan waxaan ku tilmaamay liaderka dhabtahi ah inuu yahay ka shatranjka cayaara ee aanu ahayn ka maxay naradka laadhuuga cayaara laadhuuda iyo shatranjka maxaa udhexeeya shatranjku waa jaska jasku waxa weeyaan qofku intaanu guurin wuxuu in badan xisaabiyaa ka fakeraa maxay furaska u haysto haddaad kan guurto maxaa dhacaya ninkan weeraradiisa iyo waa qaab dagaal maxay samayn karaya naradkuna muxuu ka warramaa laadhuudana waa la ruxaa una waa la tuuraa waa wixii nasiibku kuu soo saaro yacni lama fakeraba qofka laadhuda cayaaraya saas u fakeraa laakiin qaa'idka dhabta ahi bay leeyihin waa nin nolosha xisaabiyo eega maxaa suurtagala maxaan suurtagalahayn masaladan waxaan tilmaami doonaa marka siyaasaadka nebiga ka warrami doona calayhi salaatu wasalaam shirkiga ama asnaamta siduu u burburiyey axaadiistii bilowga ama uu nebigu u sheegay saxiixu muslim ku qoran waxaa ka mid lawthan aakhiru cuhuudihina wuxuu sameeyey ficilka kasri lawthan labadaa wixii u dhexeeyay baan tilmaami doonaa inuu yahay nooca shadranjka in la cayaaro aanay ahayn maxay wax lak iyo nasiib nasiib ku saabsan qodobkooda afraad iyaga waxa weeyaan enable other is act bay yidhaahdaan makin ilaa khariin lilcamal yani qaa'id haddaad noqoto dadka kaleo dhan shiiqiyo aan cidnaba soo saarin waxay dhaahdaan maalintaad adigu dhimato ama xanuunsato ama waxaagu burburaya laakiin haddaad dadka hawsha ka qayb gelisa bay leeyihin waxaad soo saaraysaa qaa'id dad wada qaa'idiina saasi daraaddeed ba waxay dhahaan laba shay baa muhima inuu ku dadaalo foster collaboration and strength others bay idhahdeen nami tacaawan acti salaaxiya dadka waa inaad tacaawun u samaysay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummadaba kaga gedisnaa waxaa ka mid ah arday kama tegin ee muxuu ka tegey qaada buu ka tegey qaada dunida dawakisay hogaamiyeyaal dunida dawakiyuu ka tegey saxaabo reer baadiye ah buu keenay laakiin dunida hogaamiyey nin waliba halkiisa daahiye u ku ahaa cumar dheh abubakar dheh khaalid dheh camar bn caas dheh mucaawiye dheh mugiira bnu shacab dheh yacnii marka la tilmaamo rag nin waliba keligii qaa'ida buu ka tegey maxaa abuuray bay leeyihin qaa'id baanu ahayn liaderiska qaar baa ku talagala bay leeyihin wax walba inuu isagu isu nisbeeyo dadka shiiqiyo idan maalintu dhinto waxa soo baxa bay leeyihin caruur aan wax dambe hogaamin karaynin laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisa siyaasigii waxay ahayd bay leeyihin inuu abuuro hogaamiyayaal ee may ahayn inuu keligii meesha saytareeyo isagoo rasuul oo nebiya oo ilaahay subxaana wa tacaala doortay qodobkooda waxay ku tilmaamayaan inuu yahay inaad dadka salaaxiyaad siiso awood siiso qaadada u aqbashid inay gafaan inay khata'aan waayo can ariiq ilgaf baa wax laga bartaa qodobkooda ugu dambeeya iyagu mumaarasadooda shanaad waxa weeyaan waa encourage the heart bay yidhahdaan the heart shajic ilquluub oo waa maxay waxay yidhaahdaan recognize contributions and celebrate the values and victories dadku musaahamaadkooda markay la yimaadaan abaalmari wixii valuyo fiican iyo guule ay gaadhaanna ammaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa mukaafa'aadkiisu way tiro badan yaa waxaa yeeloo janno aan ugu bushaareeyay adaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam muxuu lahaa uxud yaa inaga dhicinayo janno leh toddoba ansaarisa kumay geriyo ninsaas wuxuu nebigu tilmaamayay dagaalada markuu galayo siduu mukaafaadka u xoojiyo oo masaa'ilkaay ku murmaan fuqahadu ma min baabi alimaama ba mise waa min baabi tashriic yacni salbi alqaatil ninkii gaal dila wuxuu ka furto isagaa leh ma shariica ayo saasay weligeed ahaanaysaa mise waa min baabi almukaafa'aat oo imaamku intuu doonaabuu odhan karaa buu qofku leeyahay waa masaa'ilka yacni fuqahadu ku muranto nebigu calayhi salaatu wasalaam nimanka kani buuggooda markay soo gebagabaynayaan waxay odhanayaan componentka ama shayga ugu muhiimsan ee qiyaadadu waxa weeyaan bay dhaheen love nebi moxamedna muxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka imaamu termedi warinayo alaa أkhbirukum bikhiyaari umaraa'ikum wa shiraarihim buu nebigu yidhi waar ma idinka warramaa madaxdiina kuwa loogu jecel yahay kuwa ugu khiyaarsan baan leeyahy kuwa ugu fiican ugu khayrka badan iyo kuwa ugu sharka badan leh waa maxay khiyaarukum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum buu nabigu yidhi alayh isalaatu salaam iyagu waxay idhaahdaan love waa xabagta liaderka iyo bulshada isku haysa bay idhahdeen waa xabagta hoggaanka iyo bulshada isku haysa nebi moxamedna wuxuu leeyay alayh isalaatu wasalaam madaxdiina kuwa u khayr badan baan idin sheegayaa waa kuwa idinkuna jeceshiin iyaguna idin jecel buu nebigu leeyay alayhi isalaatu wasalaam ee u ducaysaanayana idin duceeya kuwa ugu sharka badanlana waa kuwa idina habaartaan iyana idin habaara idin neceba idinkuna aa necabtiin madaxda kuwa u sharka badan leh waa qolada isrifaysaan buu nebigu leeyahy alayh isalaatu wasalaam mas'alada tan waxa aan rabay un inaan jaanib ka tilmaamo waxay iyagu yidhaahdaan almaqaayiis alcilmiya sawaan ha noqoto patritiska kuway ku tilmaamaan yacni kuwa ay yidhaahdaan waa sifaat shaksiya shajaacada iyo daacadnimada iyo ikhlaaska iyo oo ah sifaat shaksiya ama kuwan ay leeyihiin waa praxesis waa suluuk waa dhaqan qofku uu baran karo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cala alqima ayuu kaga sugnaa waxaan u gudbi markaasi haddaba hadday qiyaadada nebigu sida ahayd calayhi salaatu wasalaam fii kulli lmajaalaat buu sidaa ka ahaa markaynu qiyaado ka warramayno leadership markaynu ka warramayno waa qiyaadadiisa caskarigaa baa lahayd waa qiyaadadiisa cibaado ugu hogaamiyaa lahayd waa qiyaadadiisa siyaasiga waa markuu qaa'idka iqtisaadiga iyo markuu qaa'id qaanuuniya fii kulli اlmajaalaat haddaba aan usoo guuro majaal xadidan oo ah maxay fii majaal siyaasa nabigu calayhi salaatu wasalaam siyaasaadku ummadda ku hogaaminaya siday wakaaye ugu horrayn ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira aayaddani mataqaanaa meeshay kusoo degtay iyo goortay soo degtay inta badan aayaadkan markaynu akrinayno dadku inta badan sunanka caadiga ah ayay u daliishadaan in sunnada nebiga lagu dayda caadiga ah laakiin aayadda tani waxay culimmadu yidhahdaan assunan asiyaasiya bay ka warramaysaa waayo xarbigii bay leeyihiin axzaab iyo wixii ka dhacay iyo qaabku nebigu u maamulay iyo siduu u sabray iyo siduu u dagaal galay markii laga soo baxay ayay aayaddani soo degtay ilaahay leeyay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana walidalik ba alimaamu ibnu kaiir wuxuu ku tilmaamaya alswa alxasana buu yidhi aslan fii aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalihi bay ku sugantay nebiga warkiisa dhan iyo dhaqankiisa dhan in lagu daydo laakiin si gaara waxaa laynoo faray buu yidhi bita'si binebiyi yowmi alaxzaab fii sabrihi ومuصاaبرaتihi ومuرaaبaطaتihi ومuجaaهadaتihi وانتiظاarihi الفrجa min رabي yaعnي السuنة سiyaasiya bay yidhaahdaan mawduucan marka aynu ka warramayno waxaan leenahay qaa'idka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaamha sidee buu u asasay dowladdii islaamiga ahayd waxay culimmadu yidhaahdaan dowladdii islaamiga koowaad waxay ku asaasantay asaasi tacaaqud bay yidhaahdaan jihaadku may asaasmin dowladdii nebi moxamed alayh isalaatu wasalaam ka owaad dowladda nebi moxamed ka waxay ku asaasantay asaasu tacaaqud oo ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey bulshooyinkii uu la noolaa reer maka wuu waaniyo wacdiyo way aqbali waayeen wuxuu isku dayey inuu dadka kale diinta u bandhigo daa'if buu tegayoo way soo eriyeen makuu ku soo noqday isagoo magan gelaya nin gaale jiwaarkii ibnu madcuun jawaar gaala isagoo kusoo galay ibnu hishaam wuxuu leeyahay siduu imaam zuhri ka soo aroorinayo qabaa'il toban iyo shan qabiila oo uu qabiil kasta magacaabayo ayuu xajka qabiil kasta la kulmay isagoo raba inay qaataan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dacwadii faafiyo sanadada xasankaa kuwa ku soo arooray waxaa ka mid ah qabiilkii bani shaybaan markuu la kulmayey almuhana bnu lxaarithna uu la socday ee uu soo bandhigay ayay waxay yidhahdeen haddaynu ninkan qaadanno carab oo dhan waa ka xoog badanaynaa laakiin bay yidhahdeen ballan kaleanu ku jirnaaye bishardi baanu kugu qaadanaynaa ah bershiya boqorradooda eh, kisra waxaanu heshiis baanu kula jirnaa markaa caqdigaanu kugu qaadanayna waa soo gelin ninkaa wax ku saabsan kuguma raacayno dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi alayh isalaatu wasalaam arrinkiina haddaa uma baahnin waxaanu ka jeednaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dawladdiisii koowaad bitacaaqud heshiis ayay ku dhisantay dacwo u gaadhsiiyey madiina baycat alcaqaba luula ay dhacday kadib baycat alcaqaba ahaaniya ay dhacday heshiisku ahaa inay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam u gargaaraan wixii ay naftooda iyo maalkooda iyo carruurtooda ka ilaalinaya ka ilaaliyaan walahum uljanna meeshaasi in laga dowlad islaamiya laga amaamudo dowladdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee koowaad waxay dhahdaan markaas wuxuu nebigu isku dayey altakhtiiط الsiyaasi albadiic buu sameeyey bay yidhahdaan oo ah mucaahadaad tiro badan buu galay axlaaf buu galay mucaahadaadku waa heshiisiyo xilfi wadaag gaashaanbuuraysi qabaa'il carbeed oo isgaashaanbuuraysteen baa jira gaalkooda iyo muslimkoodaba wuxuu galay diblomaasiyad dad badan oo xidhiidh la sameeyo waraaqo iyo loo diray oo innaga sheegaynaa intii madiine la joogay saddex boqol iyo sagaal iyo lixdan awraaqdaasi ama wahaaiqdaasi aa soo naqlinaya waxaa lagu tilmaamaa nabigu calayhi salaatu wasalaam madiine markuu yimi wuxuu bilaabay inuu dhiso masaajidkiisii ummadna haddaad aragto masaajidda ay camireen waa ummad soo socota ma aha dhismaha laakiin dadkaan ka warramayna waayo masaajidkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhoobo iyo calantimireed xagga sare lagaga ayuu ahaa roobka celin inuu nebigu markuu sujuudo xadiidkii bukhaari uu sheegayey isagoo dhoobo wejiga kule inuu nebigu sujuudda kasoo toosayay laakiin masaajidka yara dhoobada iyo carish ka samaysan ayaa rijaal lagu abuuray shaqadii labaada uu qabtayna waxay idhahdaan almu'aakhaa mu'aakhaadku bay idhahdaan ikhwa maaha ikhwadu bay idhahdaan waa qiima mujarada qiima caqliya laakiin mu'ahaadku waa mumaarasa waa tadriib bay leeyihin nabigu calayh isalaatu wasalaam si dhaba buu u walaalayay ansaartii iyo muhaajiriintii iyo intan qodobkii saddexaad uu sameeyeyna wuxuu ahaa mihaaqii uu la galay yahuud iyo dadkii meesha deganaa waxaan isku dayayaa markaasi bal cumuuman inaan eegno sidii uu u ekaa alkhariita asiyaasiya aldaakhiliya walkhaarijiya waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la noolaa bulsho kala gadisan yuhuud oo saddex qabiila banu nadiir banu qurayda iyo banu qanuqaac oo xaasidnimo tiro badan u qaba nabiga calayhi salaatu wasalaam oo intaasoo mu'aamaro u dhigay waxaa kaloo joogay munaafiqiin isku dayayey mu'aamaraat iyo wax walba inay sameeyaanoo nabiga dumiyaan wa min miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiina maraduu cala nifaaq baa ilahay yidhi qaar ku mudhxay baa la yidhi munaafiqnimada qur-aanku arag eragu fiirsaday amradka waxaynu idhahnaa qofka aan garhka lahayn soo maaha waa qof mudhuxsan oo dee aan tima ku oolin kuwan ilahay wuxuu uhi waa maraduu cala nifaq nifaaqay la mudhxeen waa ku dhogar siibteen kuwaasaa joogay waxaa joogay mushrikiin nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu isku dayey daakhil aljaziira kale markaynu eegno quraysh oo khasmigoodii koowaada baa jooga iyo qabaa'il kale oo wax booba khatafaan iyo khafaar iyo qabaa'il kaleoo noocaasiya cala asaaxa duwaliya markaynu eegno labadii dowladood ee dunida markaa ugu xoog badnaa baa joogay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u doortay dowladda yare islaamka cusubi waqti ay labadaa dowladood isku mashquul yihiin oo naftu iskaga baxdo isla liitaan inay soo baxdo siduu u maanaj gareeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaatay bay yidhaahdaan wax allaaliya wixii nin siyaasiya uu baahnaa inuu sameeyo hadday tahay doorashada ahdaafta iyo taargetka iyo yoolka hadday tahay tawdiif alquduraat awoodda saxaabadiisa iyo siduu u shaqo geliyey hadday tahay namaadijta suluukiga ama dhaqanka ah dhaqan fiicnida siyaasiga ee ummadda ku hoggaamiyey hadday tahay awlawiyaadka iyo siduu u kala horraysiiyey hadday tahay furaska iyo siduu uga faa'iidaystay yacnii eray ay sheegayaan waa rasmi listraatiijiyaat iyo ixtaat asiyaasiyaat iyo ikhtiyaari alahdaaf tawdiif ilqudraat qadama namuudajan siyaasiyan iyo awlawiyaadka siduu u kala horraysiiyey iyo furaska siduu u qaatay masale kasta haddaynu isnidhaano sharxa wakhti badan baad idinka qaadaysaa laakiin waxaan isku dayayaa inaan war kooban idinka sheego nabigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta wuxuu isku dayey inuu walaaleeyo hadaf qura u yeelo waanu ku guulaystay munaafiqiintana wuxuu isku dayay inuu muwaadaca kula dhaqmo siduu ibnu hishaam tilmaamayo oo ah inaanu iyaga isku mashquulin la dagaalankooda isagoo ku og munaafiqnimada isagoo qaatay lianlaa yataxadatha annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaaba dadka kale inaanay ku sheekaysanin nebi moxamed inuu asxaabtiisa dilayo masaladani waxay yidhaahdaan sumcada jamaacada ama bulshada islaamiga in la ilaaliyo waa min alahdaafi alkubra siyaasiya bay ka mid tahay bay dhahay ahdaafta waaweynee siyaasigae qaa'idka laga rabo inuu ka fekera bay ka mid tahay gaala way ku dacaayadeynaysaa dadka badan u ku dacaya lakiin dacaayadda waa inaad adigu u samaynin godaloolkay soo gelaysay walidalik nebigu calayhi isalaatu wasalaam isagoo munaafiqiin u arkaya ilaahay qur-aan uu u waxyooday laleeyahy kuwani waa munaafiqiin qaarkood asmaadooda loo sheegay waa hebel iyo hebel iyo hebel loogu sheegay qaarkood ay isku dayeen inay dilaan gaswatu tabuk markuu ka soo noqday maxay ku sameeyeen waxay isku dayeen inay jarka ka tuuraan ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati tawba waa ka ku tilmaamaya wahamu he bima lam yanaaluu baa ilaahay yidhi waa maxay qatluhu bay isku dayeen waxay gaadhsiisanaayeen xad ay ku fakerayeen labiyo toban nin oo ka mida si ay riwaayaadka siradu soo aroorinayaan baa isku dayeen inay nabi maxamed dilaan oo munaafiqiinta ka mid a xadkaa inay bulshadan isku diraan jamaacadan kala jebiyaan nebiga dilaan waxaahaasoo dhan bay tijaabiyeen haddana waxaa la yidhaha nebigu wuxuu kula dhaqmay inuu isha ka laabto inuu isku dayo maadaama ay weli ka tirsan yihiin dawladdu hoos jooga iyo bulshaweynta muslimiinta ah isla markaana uu ku jiro dagaallo khaaraji iyo dawlado waaweyn ays hayaan inaanu kuwan isku mashquulin hadihi kanat siyaasatu moxamed calayhi salaatu wasalaam bay dhahaa fii amri lmunaafiqiin munaafiqiinta qaabku ula dhaqmay qabaa'ilkii carbeed ee iska hunguridoonka ayaa waxaa kan heshiisyuu la galay iyagoo gaalo ah inaanay ama isku duulin ama inaanay dagaalka usoo raacin ama wixii la mid ah waayo gaaladu mawqif qudha ma wada taagna waxay dhahdaan falsafada ah taxyiid alacdaa iyo taxdiid alkhasm waa usuusha siyaasiga uu nebigu ku dhaqmay bay dhahdaan ciddaa is inaad koobto dagaal rasmiga kula jirto cadowgaaga inta aad kala fogeyn karta kala joojin karta inaad kala joojiso walidalik nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkiisa wuxuu ku wajahay quraysh inay meel isku ogaadaan laakiin wuxuu isku dayay dadka kaleo dhan inta uu dagaalkooda ka warwareegi karo inuu ka warwareego sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaallo badan dadka kale lama gelin xataa waxay dhahdeen labadii dowladood ee waaweynaa qolana dagaal laba lamuu gelin qolana munaawashaat may dhaafin bay dhahdeen ghaswatu mu'ta iyo ghaswatu tabuk waayo jihaadka wuxuu arkayay wasila min alwasaa'il الsiyaasiya almutaaxa lilأma fi dawءi qudraatiha waاstiطaacaatiha wاlfuras اlmutaaxati laha bay dhahdaan sida awgeed nabigu calayhi الsalaatu wasalaam bulshadii munaafiqiinta ahayd siyaasaddu kula dhaqmay waxay ahayd iyo dadka maangaabkaa ah iyo dadkaasi oo dhan inuu siyaasat alixtiwaa waxay yidhaahdaan inuu adagooda iyo dhibtooda koobi karo inuu qaab siyaasi iyo diblomaasiya mushkilaadkooda u xallili karo laakiin seefta kuma xallilin nebigu calayhi isalaatu wasalaam mujtamacii gudihiisa ahaa ee munaafiqiinta iyo kuwa kan seefta kuma xallilin mujtamaca gaaleed qaarba sibuu la dhaqmay horta gaalku dad si qura loola wada dhaqmo maaha gaalada qaar baa ka mida ah nebi moxamed uu naftiisa ku aaminay oo soo ma ogid hijiradii uu nebigu hijrooday isagii abibakar ee madaxiisa la saaray qofkii keena isagii abibakar inuu boqol halaad oo gaala cascasa leeyahay nebi maxamed yaa daliil u ahaa xadiiskii bukhaari soo wada garan maysaan cabdillahi bnu urayqad nin gaal ah ayuu ahaa ninkii nebigu intuu xoolihiisa u dhiibay labadii neef ay fuulayeen u hayay saddexdii cashie ay godka ku jireen soo noqday hogaamiyey kaxeeyey gaaloo dhan ka qariyey bale taa'if markuu ka soo noqday nebigu calayh isalaatu wasalaam yuu magan galay nin gaala ah, gaaladii maka ka mid a ah, ayuu jawaarkiisa ku soo galay isagoo markaa ka cabsanayay inay mushrikiini dhibi doonto khusaaca nabigu alayh salaatu wasalaam xilfi wadaagyada markuu samaynayey xilfi wadaag buu khusaaca muminkeeda gaalkeedaba kula galay waayo reer bani hashim iyo bani cabdilmualib bay fi ljaahiliya ahaan jireen macnaheedu waxa weeyaan xataa kufaarta nebigu alayh salaatu wasalaam calaa ariiqa alwaaxida kulama dhaqo u kala soocay intuu kala sooci karayo cadowgiisa koowaad wuxuu ku koobay inay quraysh noqoto quraysh buu wuxuu ku talagalay inay dagaalka ku kala baxaan waxaan leenahay alqadaaya siyaasiya linebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam amilo aan idinka siiyo waayo waktigu waa dheeraaday dadkuna waa daalaa wax badan ma qabto haddii waktiga lagu dheereeyo laba saddex mihaal aan idin siiyo siyaasaddii nebigu waxay ku salaysnayd bay culimmadu yidhahaan siyaasa marxaliya oo ah marxaladdaa uu joogo awooddiisa iyo intellecta iyo siduu wax u hogaamin karayo siduu wax u bedeli karayo maalan markaan soo qaadanno nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waktigii uu maka joogay waxaa islaamay dad baa islaamka soo galay axaadiistii koowaade nebiga ku soo degtay waxaa ka mid ah yacni nebigu uu sheegay saxiixu muslimka ku yaalla camar ibnu cabasa saxaabiga la yidhahdaa wuxuu leeyahay waxaan ahaa kuntu wa ana fi ljaahiliya adanu annaasa calaa dalaala wakhtigii jaahiliyadda lagu noolaa waxaan dadka u haystay buu leeyahy sanamkan iyo waxay caabudayaan inuu dalaal ku sugan yahay waxaana necbaa awsaanta iyo waxa kan inaan caabudo markaasaa waxaan maqlay buu yihi maka inuu ka soo baxay nin war cusub sheegaya waa nebiga calayh isalaatu wasalaam markii warkii nebigu soo gaadhay ayaan raaxiladaydii neefkii geelaan watay soo fuulay buu yidhi dabeetana waxaan imi yidhi maka saa waxaaban imi buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhuundhuumanaya juraa'a calayhi qowmuhu buu leeyahy ay ku dhiiran yihiin qoomkiisu juraa'un calayhi qowmuh markaasaan si fudud u soo galay buu yidhi maka ilaa nebiga uga ima calayhi salaatu wasalaam waa wakhtigii dacwadu ay bilowga ahayd waayo camar eh, ibnu abasa wuxuu sheeganayaaba eh, rubcu lislaam inuu ahaa ninkii afraada islaam oo kale meelahaasuu sheeganaya inkastoo muxadisiintu ay yidhaahdaan maaha wuxuu leeyahy markaan soo galay waxaan ku idhi buu yihi anta ma aha man anta waa maa anta maxaa tahy waxaanaad sheegaysaa muxuu yihi wuxuu igu yidhi buu yidhi ana nebiy nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi nebi baan ahay markaasa waxaan ku idhi bu ihi wamaa nebiyu nebinimaduna maxay tahay bal ka warran markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi arsalanii allah ilaahay baa i soo diray wuxuu ku yidhi biayi shayin arsalak maxaa ilaahay kugu soo diray nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam weedhan u socda waatan arsalanii bisilati اlarxaami wa kasri اlawhaani waan yuwaxad allahu laa yushraku bihi shay-a waxaa laygu soo diray riximka iyo qaraabada inaan xidhiidhiyo sanamada inaan burburiyo ilaahay subxaana wa tacaala keligii in la waxido oo aan cidna loogu shirig yeelin wuxuu yidhi waxaan ku idhi buu yidhi innii mutabicuk arrinkaasaan kugu raacaya nebigu wuxuu ku yidhi innaka laa tastatiicu dalik iyo arrinkan ma awoodid maantada tan intaad iraacda inaad saa igula socoto ma awoodid alaa taraa xaalii wa xaal annaas buu nabigu yihi miyaad arkayna arrinkayga iyo dadku waxaanu ku sugannahay walakin irjic ilaa ahlik islaam oo diintaada qaado oo muslim noqo laakiin dib isaga noqo reerihiinni ku noqo buu nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam haddii aada maqasho faidaa samicta bi qad dahartu fatini haddii aada maqasho inaan guulaystay marka i kaalay buu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam markuu nebigu caynkaa ku yidhi camar ibnu cabasa waa iska tegay assulami reerkoodii buu iska qabtay nebiguna waa hijroodoo madiinuu tegey waan waraystaa buu yidhi kolba warbal ka warrama markii dambaa loo sheegay nebigu inuu guulaystay oo madiina dadkii ay soo dhoweeyeen oo uu xoogaystay oo dadku aadba diinta usoo galaya markaasaanu imi buu yidhi dabeetana intuu nebiga u yimi buu yihi ya rasuul allahi atacrifunii ilaahay ma may garanaysaa nebigu wuxuu ku yidhi nacam anta aladii laqaytanii bimaka waa ku garanaya ninkii aanu berigii maka isku aragnay baa tahay xadiidku wuu dheeriyey oo awqaat salaat ayuu kusoo aroorinayaa imaam muslim fii saxiixihi maxaan uga jeedaa xadiidka kan xadiidka kan wuxuu nebigu markaaba u sheegay ninka kan kasrulawthaan in lagu soo diray wixii koowaadee nebiga lagu soo diray inay ka mid tahay ninkan sheeganaya inuu ninkii afraada islaamo yahay xadiidka labaad aan soo qaadanaynaa waxa weeyaan waa axaadiis dhowroo ku soo aroortay fatxu maka kadib markii islaamku guulaystay dowladnimada islaamku xoogaysatay maka la qabsaday dowladdu ay xoogaysatay cali bn abi aalib isna saxiixu muslimku ku yaalla ayaa ninbuu wuxuu ku yidhi abilhayaaj alasadi ayaa wuxuu ku leeyahay war ma kugu diraa wixii uu nebi maxamed aniga igu diray markaasaan ku idhi buu yidhi haa nebigu wuxuu igu diray buu yidhi wakhtigaas an laa tadaca timhaala ilaa tamasta walaa qabra mushrifan ilaa sawayta wuxuu nebigu igu diray buu yidhi inaanan ka tegin timhaal sanam meel yaalla ilaa yaynan baabi'iyo mooyaane xabaal kor loo taagayna inaanan dhaafin ilaa aan dhulka la sima mooyaane xadiidkaasi saxiixu muslimka ku yaalla culamadu waxay yidhaahdaan halkan siba sacd ibnu maطar alcutaybi caalim runtii muslim oo kuwa siyaasa sharciya culamada ku caanbaxday baa masaladatan tilmaamaya wuxuu leeyahay waxay tilmaamaysaa laba nin oo uu labadaba u sheegay wixii lagu soo diray inay ka tahay kasr alawthaan iyo tawxiidka laakiin goormuu fuliyey markuu maka joogay kacbada waxa yaallay maxay saddex lixdan sano meel walba sanan buu yaallay mu odhanin hajma yacni layliya ku qaadno habeen intaynu u dhukusno aan waxba soo daadino ama waxba gumaadno nebigu calayh isalaatu wasalaam siyaasaadkiisu waxay ahayd inuu ku dhaqmo xaaladda iyo marxaladda uu markaa uu taagan yahay cahdiga makigaa ah xaalatulistidacaaf baa lagu jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo wixii lagu soo diray ay ka mid ahay kasru alawthaan yacni ma aha awhaanta inaan la burburinayn ay shareecada ku jirin markaasay shareecada ka mid ahay waayo camar ibnu eh, cabasa assulami buu nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam in lagu soo diray kasra alawthaan laakiin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam burburintooda wuxuu bilaabay ama si cad uu u burburiyey markii uu noqday bisifatihi alimaam alacdam imaamkii weynaa ee ummadda hogaaminaya inuu noqday walidalik masalada tan waxaan uga jeedaa inaynu garanno altamyiiz bayna almarxalaat siduu nebigu calayh isalaatu wasalaam siyaasaddiisu ay u ahayd inuu awoodda dadka muslimiinta iyo cadowga ka soo horjeeda iyo waxay awoodaan iyo intay kari karaan iyo kaasi inuu ku dhaqmayay qadiyo labaad baan rabaa oo siyaasaati nebi calayhi salaatu wasalaam ka mid ah wakhtigaa idinku durugsan waan koobayaa waa qadiyada ka mid ah siyaasadda nebigu alayh الsalaatu wasalaam waxay ku salaysnayd almisdaaqiya wax dhaba in loogu yimaado talawunka may aqoonin midabaynta may aqoonin waxa uu heshiis ku galaa wax cad bay ahaayeen fulinta heshiiskaasina wax cad buu ahaa haddii aynu taan qadiyaddan hore soo tilmaamay maraaxisha siduu u ilaalinayay oo maraaxisha siduu u ilaalinaya waxaad ka garan kartaan qadiyaddii xudaybiya sulxu xudaybi sulxu xudaybi waxay culammadu ku tilmaamaan waxyaabaha ugu waaweynee nebigu ku guulaystay waxaa ka mid aha yidhaahdaa inuu helo ictiraaf duwaliyah oo quraysh tanaasulaad buu sameeyey bay yidhaahdaan sidii u helo aqoonsi ah inay aqoonsadaan awal waxay u arkayeen khaariji munfasila canhu wiil yaroo iyaga ka mid oo koox yaroo irhaabiyiinoo ka baxsaday laakiin hadda waxay u arkeen sulxu xudaybiya inay noqdaan laba kooxood oo wax kala saxeexanaya oo heshiis gelaya oo siyaada leh oo meel taagan oo dunida kale xidhiidh diblomaasiya la samayn kara oo cidduu doono la heshiin kara oo cidduu doono la dagaalami kara kayaan dowladeed waxay dhahdaan waa markii koowaad ee dowladda islaamiga quraysh ay ictiraafto oo la aqbalo siyaada inay leeyihiin dabeetana markaa wixii ka dambeeyo diblomasigaa inuu dunidao dhan la xidhiidho nebigu calayh salaatu wasalaam bilaabay dadkii ugu badnaanaa islaamka soo galay laakiin wakhtigoo kooban kuma noqonayo sulxu xudaybiya warkeeda ee waxaan rabaa masaladan kale oo koobanayana inaan tilmaamo oo misdaaqiyada iyo cuhuudda ah nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiisyada uu galo siyaasadda nebigu calayhi salaatu wasalaam may ahayn siyaasad manfaciya siyaasadda manfaciga ee caalamka maanta aynu ku noolle waxay ku dhaqmaan waxa hadday arkaan in dani ugu jirtana way fuliyaan haddii kalena waa la warwareejiyaa dadka lama fuliyo nabigu calayh isalaatu wasalaam waxay ahayd waxa uu dadka la galo sidooduu fulinayay walow ha qadhaadhaatane laba qiso ayaan si kooban u tilmaamayaa mid waa qisadii xudayfa bnu lyamaniya aabihii gaswatu beder xudayfa bnulyman iyo abihi saxiixu muslimka xadiid ku yaalla oo madiine kusoo socday quraysha qabatay dabeetana waxay dhahdeen nebi moxamed iyo ciidankiisa ku socotaan waa beder markii lagu soo socday waxay dhahdeen may madiinaanu ku soconnaa aakhirkii heshiis bay dhahdeen nala galaa ah oo idin sii daynaynaa laakiin bisharti inaydan ciidanka nebi moxamed soo raacin waayahay bay dhahdeen sidii baa lagu soo daayey nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidanku watay saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin bay ahaayeen dagaalkumuu soo talagelin haafiladii qurashadii inuu ishortaagaaba kusoo talagalay wadcigii wuu isbedelay goob dagaal bay noqotoo dagaal qabsaday waa laga tiro badanya waa lagu saddex laabmaa waa wakhti uu ciidan u baahan yahay waa wakhti uu ku ducaynaya ilaahayow haddaad kooxdaa yar hagaa halaagto dunida dib lagugu caabudi maayaa ka mid ahay weedhuhu nabigula alayh isalaatu wasalaam uu rag u baahan yahay laakiin markay xudayfa ibnulyamaan iyo aabihii yimaadeen waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisa iyo maxaanu yaallaa heshiis baanu gallay oo muxuu heshiisku sheegaya wuxuu sheegayaa quraysh aanu kula heshiinay inaanu madiine qabannay aanan ka soo qeyb gelin dagaalka nebi moxamed saasaana lagu soo daayay wuxuu ku yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam nafii lahum cahdahum wanastaciinu allaha bihim ballankoodan iyagana u oofinayna ilaahayna waa u kaalmaysanaya iska taga buu nebigu ku yidhi calayhi isalaatu wasalaam hadda waa gaalna nebi maxamed hala soo dagaalgelin waa intaa un waar gaal waxba sheegi maayo jihaadka dhinaciina kale kuma odhan nebigu calayhi isalaatu wasalaam yani siyaasaddiisu nebigu waxay ahayd inuu saadiq wax walba ka noqdo sulxu xudaybiya markuu galay sulxu xudaybiya markuu galay wuxuu sameeyey abu jandal iyo abu basiir ayaa yimid abu jandal heshiis adag ayuu sahal ibnu camar sahal ibnu camar la gelayay nebigu alayh isalaatu wasalaam oo caniidku ah heshiisyada waxaa ka mid ahaa muslimiinta ciddii ka timaada ee mushrikiinta u timaada inaan la soo celin ama muslimiinta gaalada la joogtae soo baxsatae islaamka u timaada in loo celiyo gaalada qodobadii heshiiskay ku jirta waa qodob adag iyadoo heshiiskaasi laysku waafaqay qoraalka inaan weliba la samayn buu isu soo taagay baa la yidhaahdaa inanu dhalay ninka kani heshiiska nebiga la gelaya ama la yidhaahdo ayaa isu soo taagay dabeetana wuxuu yidhi suhayl ibnu camar kan baa ugu horreeya waxaan heshiiska kula galay haddaanad kan celinin heshiiska waxba kama jireeya nebigu alayh isalaatu wasalaam abujandal wuxuu yidhi iska noqo heshiis baanu la gallay abujandal wuu qayliyo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maanoo gaalo ka soo baxay oo silsiladaasi igu xidhayiin oo diinteeda layga fitbaynayo ayaad gaalo dib igu celinaysaa nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi isbir waxtasib sabir oo xisaabso ilahay baa aakhare ka abaal marinaye sabir oo xisaabso anugu heshiis baan galoo heshiiskaan fulinayaay waa muslim gaal loo celinayo waa masaa'ilkii ugu adkaayee saxaabadu soo marta qisada dheer xudaybiya waa garanaysaa abu basiir baa ka mid ah abu basiir cutba ibn wasiid abu e, imaamu abari sida uu sheegayo waliba nebiga calayh isalaatu wasalaam faamiligooda hooyadii ahaa waxaa la idhahaa saalima bintu cabdiyaziid ibnu hashim ibnu lmualib baa hooyadii ahayd baa la yidhahaa abubasiir baa soo baxsaday madiinuu yimi intii heshiiska la seexday kadib quraysh baa laba nin ka soo daba dirtay waxay idhahdeen nebi maxamedo waynu heshiinay heshiiskana waxaa ka mid ahaa muslimka naga soo baxsaday inaad nagu soo celinayso ninkanina wuu soo baxsaday soo celi nabigu calayhi salaatu wasalaam uu u yeedhay abubasiiro waxaa la yidhi heshiis baanu nimankan la gallay dib u raac waa muslim gaal lagu celinayo sababtuna waa maxay heshiiskii uu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam buu ilaalinaya siyaasa nubawiya kaasay hayd aan munaafiqnimada aqoonin dabeetana uu soo raacay aa lagu soo daray dhexda markii la marayey ayuu mid labadii nin ka mida wuxuu yihi waniyo seeftaadu qurux badanaa bal seeftiisii buu u dhiibay dabeetana seeftii buu galka ka saaray mid buu madaxa ka gooyey kii kalena wuu cararay kii kale uu soo eriyey madiinu uga soo horreeyey kii kaleo kurbanayaa madiine soo galay nebigu wuxuu yidhi ninkii aada ugu dartay labadaydii midna waa dilay midna waa kan waa eryayaa nebigu wuxu yidhi anigu anigii cahdigii ballankii waan oofiyey ninkii waa anigii idinku daray abubasiir baa magaalada soo gala wuxuu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam ninka kani waa dagaal oog dagaal buu oogayaaye hadduu heli lahaa cid u gargaarta wuxuu arkay inaanu heshiiska nebi moxamed marnaba ka baxayna ilaalinayo dabeetana uu iskaga baxay madiinaba xaggaa iyo xeebtu iska degay muslimiinta kale gaalada la joogta wixii baxsan karaa nebiga uma tagaane cidnadaasay iyana tagaanoo isaga u tagaan abujandal iyo kooxdaasaa baxsato u tagtay waa yidhahdaan rag dhowr boqol oo ninku dhodhow buu helay dabeetana wuxuu u dhuljifeeyo wuu galay nimankii la jiray quraysh safaradoodii ku ila isagu heshiis lama gelin dawladda kama tirsana isagu dowladda nebi moxamed kama tirsanaa heshiiska nebi moxamedna kuma jiro waana nusunoo gaalka cararo meel cidlaa tegey xaraj kuma samaynin nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo dowladdiisii cidladaasuu isaga baxay ma baroorano ma odhan nebi moxamedo maxaad iigu gargaari weyday muslim gaal ansaxayaan ahay wuxuu nebigu leeyay gaalka waxaan la galay heshiis khalaas heshiiskaasaanu ku wada jirnaa kuugu iman maayo cidladiisaasuu isaga baxay kooxdii muslimiinta u tagtay wo la yimi gaaladii nafta isugu keenay dabeetana iyagaaba soo ashtokooda waxay idhaahdeen waxaanu ogol lahay in bandigaa la buriyo oo muslimkii soo baxsadee qodobka ah in la buriyo muslimkii dambe soo baxsadee dawladdaada ha ku biiro ee nimankaa ka soo kaxee meesho xaggaaga ha ku biiraan bandigaas marka ay aqbaleen waxay culamaa'i taarikh yidhahdaa heshiiskii wuxuu u yimi abu eh, abubasiir isagoo xanuunsanayo jiifa isagu ma awoodin bay yidhahdeen inuu madiine yimaado sidii buu ku dhintay abujandal iyo ragga intii kale ayaa madiine kusoo birtay maxaan uga jeedaa waxaan ujeedaa masalada nabigu calayhi salaatu wasalaam siyaasaadkiisu waxay ku dhisnaayeen run sheegid iyo mistaaqiya iyo alwafaau bilcuhuud ballamadu galo inaanu jabinin walow ha qadhaadhaadaane ballamadu galo walow ha qadhaadhaadaane inaan qadiyadan kasii warrannaa runtii wakti bay u baahan tahay lakin waxaan kusoo koobaya asiyaasa nabawiya calayhi الsalaatu wasalaam waa min mucjizaatihi baynu odhan karnaa waayo labaatan sano wax ku eg inuu shacab aan jirin ummad aan jirin abuuro oo jaanib siyaasiya qura aanu ka abuurinee caqadiya diin cusub u yeelo dhaqan cusub u yeelo bulsho cusub ka dhigo dawlad ka dhigo ummad reermiyiyo aan wax badan haysan oo wasaa'il alcilmi haysan inuu qaada ka dhigo ma aha dad caadiya inuu ka dhigay wuxuu ka dhigay saxaaba saxaabadan sooma taqaaniin konton sannadood bay dunida daafaheeda ka soo hoydeen nisfu qarni ayay akbar imbaratoriya ama akbar dawla fi lcaalam sameeyeen waa nisfu qarni wax loo gaadho idan siyaasa nabawiya calayhi salaatu wasalaam waxay dhahdeen siyaasad xakiima oo ru'yo dheer leh oo bragmatis oo practica waxa ka jira ku xisaabtamaysa aan day dreaming ku jirin aan riyoonaynin oo misdaaqiyale waxay dadka la gasha ku run sheegaysa oo cadowgeeda dabadda kala qaybinaysa yani qadaayaadkaan u baahan in laga warramo waxaa ka mid ah nebigu alayh isalaatu wasalaam maala ghazwa xudaybiya ghazwat alaxzaab wuxuu ku tala inuu quraysh gaar ula baxo ilaa xad khadafaan iyo nimankii kale Eh, ninkii alaxmaq almuaac la odhan jiray maxaa la odhan jiray cuyaynata bnu xusin iyo raggii lamid ahaye kuwa intuu isugu yeedho inuu isku dayo inuu yidhahdo waxbaan idin siinaya quraysh dagaalka kaga baxa oo quraysha qura aan la dagaalamo idan asiyaasa nubawiya nebigu calayhi isalaatu wasalaam siyaasa maanta la daraaseeyo cilmiya buu ka tegey oo aan ahayn cilmi nadariya mid bratical ah qaa'id mulhama buu ahaa oo ilaahay subxaana wa tacaala hanuuniyey waxay dhahay siyaasadda nebiga oo dhammina laba shay bay ku salaysnayd alhidaaya bilxaq aw ila alxaq dadka inuu xaqa ku hanuuniyo iyo raxma lilkhalqi bay yidhaahdeen umamka ama addoomaha inuu naxariisto waxaynu u baahannahay markaa inaynu abuurro oo dib u helno qaada calaa mustawa alqiyaada ah iyo siyaasa calaa mustawa siyaasa nebi calayhi salaatu wasalaam ah wsala allahuma calaa nabiyina mxamedi wala alih wsaxbi waslm alxamdu lilah rab